وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad fasalkiisii beedaad salaaduu ku saabsanaa aadaankaynu ku jirnay waxaa inoo dambeysay wayusunu aadaanka lilmusaafiri waalbaadi qofka socotada iyo qofka baadiyaha degan in labadaba aadaanka uu sunno u yahay eesanna guurtada keliya aadaanka ku akays daliilkeedii liqowlihi sala allahu calayhi wasalama min uu nabiga la hadlaayey idaa kunta fii khanami arigaaga haddaad daaqsanaysid aw baadiyatika ama duurkaagaasba ku jirtid fa aadanta bisalaa asalaada u aadaantid farfac sawtaka binnidaa waataynu nidi kolkuu qofka keligii yahay aadaanku in la gaabgaabiyaa looyaa loo badan yahay laakiin waatan shareecadiisaas maaha waxa weeye adaanka keligaa baadahaatid cidba codkaagaa qofba yuusan soo raacin waa inaad dhawaqa dheeraysid faa ku jirtana nabigaaba noo sheega farfac sawtaka binidaa aadaanka codkaaga kor ugu qaad fa inahu ina alamra washana arrinka waxa weeye laa yasmacu madaa sawti lmu'adin kan aadaanayo codkiisa taagankiisa ma maqlo jinnin waa qabiil qabiil reer jinni ma maqlaan walaa insun qabiil kala wey dadna ma maqlaan walaa shay-un waxaan labadaa midna ahayn uunka intiisii kalaa xataa jaamijaas nafta waxaan lahayn waa si aynu hore u niri wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum waataynu hore u akrinay walahu maa fi samaawaati waalardi kullu lahu qaanuto faqaala lahaa welilardi itiya tawxan aw karhan qaalat aataynaa saaxir kolkaa uun iyeylka allu caabudaa laakiin say u caabudaan allah garanaya inaguma garanay ilaa sayida lahu yowma alqiyaama qiyaamada maalinteed baa uu markhaati kahayaa xadiidka xadiid saxiixa imaamu bukhaari baa wariyey marka adaanka ereyadiisana ereyo aada u qiimi badan kolka asilka muxuu ka bilaabanayaa saddex siiqatuhu siqatu ladaan adaanka siiqadiisa ama ereyadiisa awa eebba jideeyey rasuulkana ummadda u barees u calaqinay ninkii muaadinka abi maxduura la oran jiray ayuu rasuulka u laqinay idan waa waxyi min asamaa ururtiisana waad arki doontaa culayskooda iyo qiimigay leeyihi siiqatuhu siiqatu ladaan aadaanka siiqadiisa siiqatu laadaani aadaanka siiqadiisa ama erayadiisa kamaa sidii u callamahaa siiqadaas u baray rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisa sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya liabi maxduura saxaabi magiciiwe abii maxduura sidii uu nabiga u baray oo kolkuu baray buu yidhi alqi calaa bilaal adiga ereyadan aan ku baray dulaa u sheeg fa inahu andaa minka sawtan bilaal waa kaa qayna dheer yahay isaga xuruuftii u sheegu hiya siiqadii waxaa wey allaahu akbar allahu akbar xinaiguu ka dhigay waa bacdi riwaaya waa sidii abi maxsuura loo baray laba gooroo keliya tago laakiin afar goor baa loo badan yahay allaahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar in afar goor la yihaahdo yahay laakiin riwaayadan abimacduura ilaahay baa laga dhigay takbiirkii allaahu eebba akbaru min kulli shay wax la arkay idaylkii allah ka weyn si walbana uga weyn sifatan wadaatan wa qadran wa qiimatan ilaah baa wax walba ka weyn cibaaradaasaa laba goor lagu celcelinaya allaahu eebba weyne ba akbaru ka weyn markii tacdiimkii eebba la qirana kolkaasaa ashahaadadii timid ashhadu waxaa anqiraya amaan carabka uga dhawaaqaya amaan qalbiga ka rumaynaya amaan adimada uga shaqaynaya an laa ilaaha axadka lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu eebba weyne maahaane wa ashhad mar labaad waxaa kaloon qiraya iyadii baa lagu laga celiyey an laa ilaaha axadka lagu caabudo inuusan jirin ila allaahu weyne ma ahaane shahaadada qaybteedii labaad waatan kolka allaa ilaaha ila allah isbaad iyo nafyi wey awalan dhaliil idaylkeed baad anfisay sharaf dhammaanteedna eebbaad u sugtay wasaaniyan ibaado idaylkeed baad anfisay ood ilaah waxaan ahayn ka anfisay ilaah keligiina u sugtay diintoo dhan intaanba imanaysa waxaan lagu ogolay waa lagu ogolyahay diintuba waa labada wax ma'muuroo lagu faray marka ama calaa sabiili ilfardi walusuumi ha lagu faro oo waajib ha noqdo ama calaa sabiili istixbaab oo sunna ha noqdo diintuba wax ma'muura oo ila allaahu ah iyo wax maniya oo laa ilaaha ila allah labadaasay ka koobantaa waxaadna arkaysaa marka hore in nafyigu horeeyo isbaadkaa dambeeya welidaasaa darteedba culamadu waxay yidhahdaan ataxliyatu bacda takhliya horta waad ishufi naqaaisiyo dhaliil baad iska hufi ka gabaal baa taxliiliya qurux iyo caqiida aada qaadanaysa marka qur-aankuna sida tan waafaqsanya waxaa horeysa faman yakfur bitaaquut wayu-min billah yu-min billaahi baa la jimariyey dafru bidaaquuti baa horeysa kolka marka hore wixii uuna eebbe ka soo haray oo dhan baad ka gacan sayranaysaa kadib baad ilaah cadamiya kamaal iyo cibaadaba u qiraysaa kolka waxaa horeysa marka hore takhliya waxa laga khaali noqdo laysufo kadib bay taxliya imaanaysa markaa fii kulli shay hataa nolosha caadigaa ah, waa sidaas oo kale kolka nafyigii baa la hormariyey markii dambena isbaatii baa la sugay ashhadu waxaa kaloo qiraya anna muxamadan daydkaa la mahdin badiyey rasuulullah ilaah miduu dee inuu yahay ayaan qiraya sidan risaaliya diinyaad u qirtay nebi muxamed kolka waxaad diinka qaadan kartee daba kici kartoon isagaa hirma jira maya ashhadu anna muxamadan rasuulullah baa diiday ama wixii isaga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam waxaasaa la kala dhaxlayaa la isgaarsiinaya laakiin waxaan leeyihi maxamed badgelin wuxuu yahay lama arko daawaquudka laga kufrin ayuu ku jira ashadu waxaa qiray ana muxamadan saydkaan la mahdin badiyeyna inuu rasuulullah eebbaweyne mid u dila yahay ana laba goor baa lagu ceyna intaa markuu hoos u yira uma ka gadaal buu yacuudi ku noqonaya oo fa yaquulu shahaadatay labadii ashahaada maratay laba kal buu oranayaa bisawtin cod caalin koreeya wahuwa tarjiic wayusanu fi ladaani atarjiic waa ka cibaarada yarbaad markii hore allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah kadib baad ku dhawaaqay markaad hoos sababtu aadaanka ah markii hore taasaa hoos loogu oran jiray kor danbaa kor loo qaaday marka adiga labadii waad kulmin hoosna waad u dhihi korna waad u dhihi kolkaa labadiiba kulmis ka gadaal markii labada saade laga gudbaana xaya calaa salaa xaya calaa salaa tana iyadana lagu celcelinaya diifaanta u kaalaya salaada u kaalaya xay isna ficil wey bimacnaa tacaal wa aqbil wa haluma ayay lamid tahay xaya kaalay qofka muslimka dhawaqaan maqlow cala salaa salaada uu kaalay xaya kaalay qofka muslime codkaan maqlow cala salaa salaada korkeeda u kaalay mar labaad xaya kaalay calaalfalax alfalax liibaan korkeed u kaalay oo isla salaadiya xaya kaalay calaalfalax alfalax liibaan korkeed intaa marka ay marayso hadday salaadaas laysugu aadaanayo marka ay salaad subx tahay asalaatu khayru min annowm oo laba gooraa lagu daraya wain kaana hadduu ahaado waktiga la aadaanaya fii aadaani lfajri subax sala aadaankiisa haddii uu yahayna qaala mu wuxuu yida asalaatu hurgadiiba khayrun ka fiicnaan badan min annowm asalaatu tukasada ilaa waktiga hurdo camiiqaa lagu jiraa oo aada u dheer cibaaradan mar bilaal baa la uskiyaayo isagaa yiridaa la yihaa nabigana waa sugay marna intii laysbaray ku jirtay ayaa la yida marka salaad subax haliban waxay ku toostaa goor la hurdo markaasaa laysku baraarujiyey oo haddaad hurdada macaansanaan lahay ood macaansan lahay wax hurdo kasi fiican baa lagugu yeeraya asalaa salaada laysugu yeerayo fajarka ayaa khayrun ka fiicnaan badan min annawmi hurdada kolka hurdo keliya tame ah khayru min addunya wama fiiha ragcata yalfajar ayaa adduunyada oo weliba labada naafilada labadan iskabada ayaa hurdo iyo adduunka idilka khayr badan asalaatu tukasada aa khayrun ka fiicnaan badan min annawmi hurdada labadaa goor baa lagu alceliyey ka gadaalba meeshii laga bilaabay loo noqday allaahu akbar allah wax walba ka wey allahu eeba akbar min kulli shay wax walba ka wey laa ilaaha towxiidkii lagu bilaabay ayaa lagu gabagabeeyey kan lagu caabudaa ma jiro ila lahayba weyne maahan qaala abuu maxduura saxaabigan la baray aadaankaa wuxuu yihi radia allaahu canhu abuu maxduura xaggi eebbaweyne raalliha ka noqda ina nabiya suubanaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiyo calamani wuxuu nabiga i baray al aadaan i baray kolkuu isaga sidii loo baray u naqinayey arag isaga waa afra afrayey allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar oo afar goore ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah oo laba goore ashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo laba goore suma ka gadaal buu yacuud noqonaya mu-adinka oo fa yaquul wuxuu oranaya ashhadu an laa ilaaha ila allah maratayni laba kol ashhadu ana muxamadan rasuulullah maratayni laba kol xaya cala asalaa maratayni laba kol xaya cala alfalaax maratayni laba kol fain kaanad hadday ahaato salaada markaad joogta salaata subxi hadday ahaataana qulta waxaad oranaysa asalaatu tukashada laysugu yeeraayo maa khayrun ka fiicnaan badan min annawmi hurdada iyadana waa lagu laba celinaya asalaatu tukashada waa khayru ka fiicnaan badan min annawmi hurdada allaahu eegba akbar wixiisaa ka saarayba ka wey si walba uga wey allaahu eeba akbar ay ka saarayba ka wey laa ilaaha kal lagu caabudaa ma jiro ilallaahi baweyne maaana kolka ede aadaanka siiqadiisii waa ka afar maa yembaqii waxaa habboon an yakuuna inuu ahaado caleyhi korkii almuaasin kan aadaanaya marka hab iyo kayfiye inuu markaas ku sugnaado la rabaa jira yaxsunu waxaa wanaagsan bilmu-adin kan aadaanaya an yakuuna waa inuu yahay awal wa qabla kulli shay amiinan mid aamina oo howl weyn oo salaada ayaa ninkan loo dhiibay iclaamkeedii ogeysiinteedii ummadda la ogeysiinayay ilaalinkii waktiga ayaa loo dhiibay kolka inuu aamin yahay asarkaainahayn an yakuuna waa inuu mu-aadinka yahay aaminay waxaan diintooda lagu aaminay waa inuu qof aamina yahay sayuutan qof cod dheerna waa inuu yahay caaliman qof yaqaanana waa inuu yahay bi awqaati salaa salaada waqtiyaalkeeda qof yaqaan oo adilada koobaad ee lagu aqoonsanayo khayri cibaadillah aladiina yuraacuuna ashamsa waaladila qoraxda iyo hoosaska inuu yaqaan geedan haddaa la sameeyey ee fuqahaau lmuslimiin waxay ku cadeeyeen salaada gelideediiyo bixideeda qoraxda wareegideediiyo hooska wafi lkitaabi alcasiiz qur-aan kariimka waxaa ku sugan aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa kasaqi illeyli wa qur'aana alfajri waxaa ku sugan waaqimu asalaata tarafay innahaari wazulafa min alleyli ina alxasanaat midibna sayaad fasubxaana allaahi xiina tumsuuna waxiina tusbixuuna walahu alxamdu fi samaawaati waalardi wacaashiyan waxiina tudhiruun idan waxay awqaadii ku samaysan tahay salaadii wakhtigay ku samaysan tahay saxdahan la fiirinayo waa markii la ogaado saacadu inay waktigii waafaqdo oo la tajribeeya ka gadaal daliil bay noqonaysaa waktiga lagu aqoonsado kuma koobna saacadda waxalo waxaa tajribaysa adiga dameercigiina allaha ka dhigo diiq iyo yeeridiis allaha ka dhigo haddaad ogaatay dameerkan iyo diiqan mar alle markii waqti kale inay dhawaaqaan taas haddaad ku ogaatay ikhtibaarna uga qaadatay raacsan kartaa marka dambe idan wixii aada ogaato inuu waktiga ku aadan yahay adigoo laakiin waktigii markii hore sii yaqiinay ayaa gaatay waktiga waxaas inuu waktiga ku toosan yahay kolka waa isan karta xaaliman waa inuu yaqaana muadinka biawqaati sala salaada waktiyaalkeeda wa an yu-adin kolkuu aadaanayana inuu aadaano calaa makaanin meel korkeed ku aadaano aalin korayso kalminaara minaara didheeray iyo wanaxwiha wixii lamida goortuu aadaanayo wa an yudkhila muadinkii waa inuu geliyo isbicayhi labadiisa faroodkii udunayhi labadiisa dhagood gudahooda inuu geliyo wayaltafit inuu daymoodo wey yamiinan dhanka midiga washimaalan dhanka bidixe goormuu daymoonaya bikalimatay labada eray oo xayi cala asalax iyo xaya cala alfalax labadaa markuu leeyahay ayuu xaya cala asalax daymoonaya xagga tananba xagguu daymoonaya sidan kolkuu labadaa kelimo marayana bidix iyo midig ayuu daymoonayaayo codku u ribayaw hala maqle ilaan iyagu labadan eray waa ka duwan yihiin kuwii adkaar eebba loola jeeday ahaayeen ummaddana waktiga loogu sheegayey laakiin xaya cala salaa waa wax dadkii aada sugaysay u gaara idan afka labada dhani jeedi waxaad moodaa waa sunnataasi laakiin haddeer jumacadii baa dhan walba loo jeediy jumacadii inta la kala jeediyey yaa labada mashriq iyo maqrib iyo labada dhanee kaleba loo kala jeediyey wamaca daalika sunnadii in la fuliyo labadaa kelmadood markuu leeyahay midig iyo bidix ayuu daymoonaya waan laa yaakhuda waa inuusan qaadin can aadaanihi aadaankuu aadanaya xaggiisana ujratan xoolayuusan ku qaadanino oo farjaha ka qaadan ilaa min beytilmaal xoolaha qaranka ka dhaxeeya ayaa qofkan mu-aadinka dancaamu haya halkaasaa laga shaqaalaynaya kolka mushaharkiisa wuxuu ka qaadanayaa baytulmaalka khasiinatu dowli sheekha ku fasiray dowladda bangigeeda ayuu ka mushaar qaadanaya awila wqaaf waa qeybtii hawshaa lahay inta aadaankii weyaba aliqaama iqaamadiina waa kan laga hadlayaa kow xukmuhaa xukmuliqaama iqaamada xukunkeedii waa macay aliqaamatu aqimidi kolkii la adaana kadib ee salaada loo aqimaayo sunnatun jibnabi wey sunna saalan kolkaa mahe waajibatun sunna waajib oo adag wey bikulli salaati fardin farad salaadii kulligeed aqimid baa loo rabaa faradkaasoo min asalawaati alkhamsi shanta waqti ka mida sawaan waxaa kaanad ahaataya salaatan xaadiratan salaad markaa wakhtigeedii la joogo oo addo-o la tukanayo aw faaitatan ama salaad hore u tagtay cudurdaar maqbuula ku tagtay dib laga tukanayo ha noqota labaduba waa inay iqaamadu jirto daliilkeediina waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiyo uu nabiga yidhi maa min salaadatin saddex qof ma jirto fii qaryatin ma guurto gudaheed ku sugan walaa badwin xoolo dhaqato ku sugan laa tuqaamu aan la aqimayn fiihim gudahooda asala aan salaadii la aqimay oon la joojinayn la tukanayn ilaa hadday jiraan istaxwada waxaa raayo o adkaaday calayhim korkooda ashaytaan ayaa ka adkaaday fa calaykum waxaad uma yahay laasimtaan biljamaaca wada jirida iyo wada tukadka waxaadna ogaataa fa inamaa wax kale maaha yaakulu diibu dugaag wuxuu cuna min alghanam ariga xaggiisa ka cuna alqaasiya gaar joogtada geesu socota ayuu cunaa dugaaga oo intuu heli kara neef meel cidlaa wareegaya xoolaha intuu jiro dhexdhaxaadooda kala soo bixi maayo inamaa wax kale maaha yaakulu waraaba wuxuu cunaa min alghanam ariga ka cuna alkaasiya gaar socotada waliqowli anasin anas hadalkiisiina waa udalid radia allaahu ilaa raalli ha noqdo anhu anaskii uu yiri umira bilaalun bilaal waxaa la faray an yashfaca aladaan aadaanka tiri isleego ama labaa ama afara inuu ka dhigo wayutira liqaama iqaamadana uu mid mid ka dhigo iqaamadu erayadeeda wasiiqatuha iqaamada erayadeeda kamaa ja-ad sida siiqadii ay ugu timid fii xadiidi cabdillaahi bni zayd bay ku timid alladii cabdullaahiga ra-aa arkay ru'yal aadaan aadaanka ru'yadiisa iyo inay siiqadii tahay allaahu akbar allaahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah xaya cala asalaa xaya cala alfalax qad qaamat isalaa tanaa ku cusub oo ku daran salaadii waa joogsatay baa lagu laga celiyey qad qaamati salaa salaadii joogsatay allaahu eebba akbar wax walba ka wey waa lagu laga celiyey allaahu eebba akbar waxaan isaga ahaynba ka wey laa ilaaha ma jiro darmid lagu caabudo ila lahmaha tambiihaan laba arrimoodoo muhiima oo baraarujin u baahan waa kuwa kan waxaa weeye aqimidiyo aadaanka inay laba mas-uuliyad kala raacsan yihiino aadaanka mu-adinkuu raacsan yahay isagaa waktiga u kowsaro ilaalinayo eegayo goortuu ogaada waktiga inuu galay si kastaba ku ogaado aadaanka cidu uga idan qaadanayaa male waadaamayo laakiin iqaamadu ka duwan imaamkay raacsan tahay oo ilaa biidnin min alimaam la helo lama aqimi karo markaa labadan tanbiih laba loo baahan yahay alimaamu imaamka horjoogaya dadka tujinaya maa amlaku hanasho badan biliqaama aqimida dambe oo falaa yuqiimu lmuadinu mu ma aqimi karo asalaa salaada uma aqimi karo ilaa cinda xuduuri limaam imaamkaba i yimaad maahaane wa idnihi ibni limaam xuduurka kaafi maaha imaamka isnadiisa qudi daalika aqimidii idno daliilkeedii waa kan bikhabari waxaa u daliila hal mu-aadin kan aadaanaya ayaa amlaku hanasha badan bil aadaani aadaanka walimaamu kan dadka tujinaya baa amlaku hanasha badan biliqaama aqimida dambow imaamu tirmidi baa xadiidka wariyey wafii sanadihi sanadka xadiidka lagu gaaray majhuulu iman la aqoon baa ku jira hayraha yeese ana alcamala ku camalfali fii xadiidkan lagu camalfala cinda camati lfuqahaa axkaanleyda dhammaantood agteeda ahaatay walacalahu waxaase laga yaabaa xadiidka ictabada inuu xoogeystay bishaahidin marag fur aakhara kale wayarwuunahu ay wariyeen waxayna ka wariyeen can caliyin aw cumara radia allahu canhuma wa ama alaadaanu aadaankii hore fa ina almuadina kan aadaanaya ayaa amlaku hanasho badan bihi aadaanka min hayrihi isaga wixiiba ka soo haray oo fa yu-adin mu-adinkii wuu iska aadaanaya idaa dakhala alwaqtu waqtiga markuu galo oo walaa yantadiru mu-adinka sugi maayo axadan qofna falaa yastadinuhu qofuu idan warsanayana ma jiro imaaman qofka kaana ahaya aw hayrahu hayra alimaam qof aan imaam ahayn noqoya iduu idan ka weydiin lama arko kolka laba arrimo ku saabsanna waa kuwa kan yustacabu mayel arrimahan soo socdaa la jeclaystay haddii la adaamayo ama la aqimayo kow waxaa weeye atarasun tartiibin wey oo aadaanka ereyadiisa marka la akrinayo waa la tartiibinaya waa la tashiilaya tarasulka waa korosi iyo atarasulu xasiin atamahul buu shiikuu ku fasiray korosiyo xasiin fil adaanka gudihiisa lagu xasilo oo si degan ayaa adaanka loo aadaanayo waa la xaajin dadajin alisraac buu ku fasiray filiqaama ikaamadana waa la taruulinaya adaankana waa la tashiilaya daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo libilaalin sayd bilaale muadinaha ayaa wuxuu nabiga u yihi idaa aadanta hadaad bilaal aadaanaysid fatarasal aadaanka tashiilo kala dhigdhig waidaa aqamta hadaad aqimaysid dar taluuli hubaaliyo iska dabakeen aqimidda xuruufteeda maxaa jira aadaankan dad maqan baa loogu yeeraya maxaa markaasi loo boodaya kulamaa codku dheeraado xuruufta tafsiilaato baa wanaagsan laakiin aqimidda dad maqan looguma yeeraye intii markaas gudaha ku jirtay masaajidka ayaa salaadii loo sheegaya idan kor weyna loosii qaadi maayo lana tafsiili maayo xuruuftiisa daba keenaya laba mutaabacatu lmuadini waalmuqiimi siran kolkuu muadinka adaanay amuu muqiimka aqrimayo xuruuftan uu aqrinayay ayaa si qarsoodi ah hoos looga daba dhahaya mutaabacatu lmuadini kii aadaanayay raacidiisa iyo walmuqiim kii aqimayay raraacidiisa siran qarsoodi loo raaraaco oo fayaquul wuxuu oranaya asaamicu qofka aadaankii aqimida maqlaya mislamaa hadal mid lamida uu yaquulu mu-adin kan aadaanaya uu leeyahay mid lamida ayuu oranaya aw ilmuqiim kan aqimaya uu leeyahay ilaa lafda xaya cala sala xaya cala alfalax labadaa haddii la oranayo oo mu-adinka ama muqiimka uu labadaa joogo erayadan la oran maayo falaa yutaabicuhu kii maqlaayey kuma raaca muhaajinka fii labadan lafdi wainamaa yaquul xaya cala markuu yira wuxuu oranayaa saamica laa xawla xeeladii ma jirto walaa quwa tabarna ma jirto ilaa billah eebbaweyne gargaar xaggiisa ka yimaad maahaane xeelad lagu meelmariyo quwa wax lagu meelmarsado midna ma jiraan walafdu qad qaamati sala qad qaamati salaa aqimitay ku jirtay iyadana waqtigeeda qad qaamat salaa la oran maayo fa inahu ina saamica kii maqlaayay aadaanka yaquulu wuxuu oranaya aqaamaha allaha toosiyo allahu eebba weyne wa adaamaha salaada mid joogtaa in weligeed laga tegin ee inta dunidii jirto la tukada allaha ka dhigo daliilkeedii limaada u daliila rawaa abu daawuud uu wariyey ana bilaalanba akhada guda galay fil iqaama xaggi mid gudaheed buu galay falamaa goortii an qaala bilaal yidhi qad qaamat isalaa salaadii joogsatay markuu yidhiba qaala nabiy subanaha yidhi sala allahu calayhi wasalama aqaamaha allah allaha oga salaada waadaamaha allaha joogteeyo welimaa xadiidna waa u daliil rawaa muslimun imaamu muslim uu wariyey anahu nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allah ku badiyo qaal inuu nabiga ummadda ku yidhi idaa samictum haddaad maqashaan almu-adin qofka aadaanaya haddaad maqashaan iyo aadaankiisii faquuluu idinna waxaad tidhaahdaan mislama hadal mid lamida uu yaquulu lmuadinu mu-adinkaday oo kolba kelmaduu yira baad ka daba odhanaysa adaanka hadduu dhammaado uma ka gadaad faallu naxariistu eeyo calaya aniga suubanaha korkayga naxariis iigu du-eeyo ha laygu salliyow fa inahu arrinka wuxuu yood ogaanaysaan man qof alla qofkii salla salliyo du-eeya calaya aniga nabigaa korkayga maratan kol keliyaba allaha ka dhige qofka naxariisiyo nabadgelyo eebba ii weydiiya salla allaahu eebba u naxariista caleyhi korkiisa bihaa ducadii aniga umad iu duceeyey salli naxariisya nabadgelyo casharan toban goor khayrkao dhanba waa sida salliga nabiga oo keliyata maaha waqad warada fi lkitaabi alcasiiz man jaa bilxasanaati falahu cashru amhaaliha ayaa soo aroortay idan salliga xasana wey kolka adigana eebaa toban goor kugu sallinaya uma ka gadaal markay salligii iyo adaankiiba ba dhammaadeen salu llaha eebba weyne weydiiya iyo aniga nabi maxameda alwasiila ii weydiiya mahiya alwasiila wasiiladaan eebba ku weydiinaayu waa maxay nabigaabaa noo sheegay fa inahaa wasiilo waa mansilatun darajo wey filjanna jannada gudaheeday ku taal laa yembaqii uma cunanto darajadaasi an takuuna inay u ahaato ilaa licabdin wax loodan loogu jira maaha hal adoon keliyataa loogu talagalay taasay u qaranta mid labaad warkii ma jiro laa yembagii ma haboona an takuuna inay wasiila ahaato ilaa licabdin addoon ma ahaane min cibaadillah eebbaweyne addoommadiisa ka mida markaa isagoo nabiga usii warhayay ayuu tawaamucay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa arjuu waxaan eebbaweyne ka filaya an akuuna inaan ahaado ana aniga huwa addoonkaas wasiila u galma aniga inaan noqdo yaan eebba ka filaya idina alla bari igu kalmay faman qofka sa'ala allaha eebba weyne weydiiya li aniga alwasiila darajadaas ii weydiiya xallat lahu waxaa u xalaalowday shafaacati inaan maalinta qiyaamo eebba uga ergeeyo saddex adducaau alla tuugid bikhayrin wanaag lagu alla tuuga wey goorma bacda alaadaan aadaanka kadib daliilkeedii limaabaa u daliila rawa tirmidiy imaamu tirmidi uu wariyey oo weliba waxasanahu uu xasan ku sheegay canhu subana xaggii rawa tirmidi imaamu tirmidi wariyey oo waxasanahu uu darajadiisii xasan ku sheegay canhu subana xaggiina uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama adducaau alla tuugid laa yuradu lama naqo bayna alaadaani waliqaama aqimida dambe iyo aadaanka hore wakhtiga u dhaceeya wixii alla tuugmaa oo lagu teesiyana lama naqe waa la aqbalaw wawarada waxaase soo arooray cinda aadaani ilmaqrib maqribka aadaankiisa agtiisa qowluhu baa soo arooray hadalkii nabiga allaahumma haadaa iqbaalu laylika waidbaaru nahaarika wa aswaatu ducaatika fakfir lii tanna waa soo aroortay iyada maqribka ayaa lagu aadinayaa aadaankiisa ka gadaa allaahuma ya allah eebbaweynow haada waxaan muuqanayaa habeenkii baa la ishaaraya ama haada wakhtigan aan ku sugannahay iqbaalu leylika habeenkaaga soo qaabilidiisii wey oo habeen baa yimid waidbaaru nahaarika maalintaas inay dhabarjeedisay oo maalintii tagtay habeenna waa kan wa aswaatu ducaatika dadkii adiga eebbaha iyo salaadaada dadka ugu yeerayeyna waa kaa codadkooda baxayeena adaankii maqribka ayaa isku dardarmay ee fakfirli alla waxaan gafiye dembi galay ii dhaafo almaadatu taasica maadadii sagaalaad fi lqasri gaabintii rubaaciyada la gaabinayey maqrib kuma jira gaabinta fajarna kuma jira gaabinta hore eebba u gaabiyey waa rubaaciyaad waa casarka iyo duhurkii iyo cishihii kuwaasaa la gaabiya almaadatu taasica maadadii sagaala fi lqasri gaabintii salaada afartan ragcadooda la gaabinayey iyo waljamci kulmintii la kulminayey salaada nafteeda ayuu u maado yahay waxaa intaa dheer wasalaati ilmariid kan xanuunsanaya si uu tukanayey waa umaado waalkhawfi bakdini markay timaad waxaa laga baqayo dugaag ha noqdo bashar ha noqdo dab ha noqdo daad ha noqdo dabayl ha noqdo baqdin hadday meeshii timaad ama xanuun yimaad sidii loo tukan lahaa waxaasoo dhan baabkaana ka hadlaya kawal qasru gaabintii baynu ka bilaabaynaa warka awalan macnaahu gaabin macnaheed waa maxa alqasru waxaa la yidhaah huwa qasri salaatu rubaaciya salaadii afar ragcadood ahay oo ragcatay laba ragcad la tukado bilfaatixati iyo wasuurati dhana lagu tukanayo oo labada ragcadood ee la tukanayo inay labadii hore yihiin ayaad ogaatay labadii dambe baa laga tegay ama almaqribu salaadii maqrib wasubxu salaadii subax falaa tuqsanaan labadaa lama gaabiyo sababkuna bikowli lmaqrib maqribkii awal buu ahaa hulaasiyatan saddex ragcood minoo nisbeeyey wasub subxiina wuxuu noqday tina iyo laba ragcadood laba xukmuhu gaabintaa la gaabiyey xukunkiis waa alqasru gaabintii mashruucun waa la jideeyey biqowliillah eebba weyne hadalkii baaba lagu jideeyey tacaalaa korahaye wa eebba yiri waidaa goorta aad warabtum safartaano fil ardi dhulka gudihiisa ku safartaan falaysa maaha calaykum korkiina jinaaxun dembi an taksuruu inaad gaabisaan min asala min bacdi salaa rubaaciyadii wey an taksuruu sanaa lama oran salaadoo dhan bay caminayahay min tabciidliyaa la geliye an taksuruu inaad gaabisaano min asalaa min bacdi salaa aada wax ka gaabisaan wa qowli rasuul nabiga waa u deli sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya lamaa goortii su-ila nabiga la weydiiyey canhu cani ilkasri maxaa salaada loo gaabiyey baa la yidhi wuxuu ku jawaabay hiya sadaqatun waa deeq tasadaqa allaahu eeba weyne uu sadaqaysay bihaa deeqda calaykum korkiina iska badaaya su-aashe faqbaluu ogolaada sadaqatahu deeqdan idinku sadaqaysay ogolaadow wa muwaadafatu rasuuli suldanihii daa'imidiisa uu calayhi cala alqasri gaabin korkeed daa'imayna tajcaluhu muwaadafada qasrigii waxay ka yeeli sunnatan mutaakidatan qasriga sunna adag ilaa abaa xaniifa uu turunturoobay raxmatullaahi caleyhi oo yihi gaabintii waaba waajib weliba daliiladiisa oo wuxuu yihi nabigoo socotoo salaad dhamaystirayaba haddaan la arkin weligii yaali in badan buu nabiga safray sidii salaada loo farad yeelay ilaa wafaatihi intaasoo safar buu galay isagoo socotaa oon madiino joogin oo salaad kaan yeelaan lama ark idan ficlu rasuulillaahi yuu daliishada abuu xaniif waxaa kaloo daliishaday xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa umuna caaisha warinaysa furidat isalaatu rakcatayni ragcatayn bay asal salaada haddii la waajibinayay laba laba ragcad baa lagu bilaabo shantaba saasay ahaan jireen fa uqirat salaatu safar salaadii socotada sidii baaba lagu sugay waa labalabadii oo adigoo socota afar ma tukan kartid wa utimat salaatu alxadar haddii gurigii la joogo socotanimo jirinna waa la dhamaystiray sidan imaamu abuu xaniifa wuxuu leeyahay aslun fardiya waajibidii hore salaada la waajibiyeyna way waafaqsan tahay gaabinta ficlu rasuulilaahina waa waafaqsantahay qoladaan imaamka kala diiday oo sida hadda sheikhu uu sheegay sunno wey hay-adii bay deliyeen hay-ada haddaan akrinayn waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati waajib aayadda kuma tusin kartaa lagu yiri wax haddaad qaadinaysaa ku dadaayimaysaan baa la yidhi kolka laa waajib walaa sunno midna kuma tusinayse haddii salaadii la gaabiyo in dembi laga badbaado bay daahiril-aaya ku tusinaysaa idan laga fiican waa ruksa gaabinta saana yidhaaheen su-aashaa jawaab yaab laga bixiyey imaamku wuxuu yihi hay-adaad daliishanaysaan axadkii lagu dejiyey baa macna idinka yaqaan hawa nabiyu sala allahu calayhi wasalam isagiina sidaanu yeelay kama laxayn macnihii ayada isagaan idinka yaqaan saanuuna ugaabiyey marka waa sunna mu-akida sheekhaan siduu yeelay taasun buu abuu xaniifa hore usii dhaqaajiyo oo yihi mar haddii nabigiiba uu daa'imay usan weligii salaad socota dhamaystirin asalkeedin ay laba laba ahay gaabintii waa waajib wa muwaadabatu rasuul suubanaha daa'imidiisii caleyhi cala alqasri uu daa'imayna tajcaluuhu qasrigii muwaadabadii waxay ka yeeshay sunnatan jisnabi mutaakidatan adag id maa saafara weligii ma socotay rasuulullah eebba weyne rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korka wasalama nabadgelya allaha ku badiyo safaran socotanima ma socotay ilaa haddii nabigu socoteeyey qasara gaabi fiihi fii safar safarka gudihiisa buu salaada gaabiyey waqasar waxaa kaloo gaabiyey macahu subanaha la jiridiisa asxaabuhu asxaabtiisiina waa la gaabiyeen fii xaali xayaatihi wa bacda mamaatihi ijmaaca weynigiisa arag radiya allaahu ilaa raalli ha noqdo canhum asxaab xaggooda ajmaciina dhammaantood saddex almasaafa jidka alatii masaafada yufsanu lkaslu fiiha halkan waxaa looga hadlayo salaaddii haddii la socotaynayo an la gaabiyaha la yiri kolka socod la arka ma lagu gaabinayo tani waa qoleetan fuqahada ah ijtihaadkood iyo dadaalkoodu ama aayadda safarun bay sheegtay haddii ramadaantoo la afurayay haddii salaad la gaabinayaba socotanimay carabka ku dhufatay kolka maa yusamaa safar safar wixii lagu magacaabo waxsana aad aadide ruksadii baa imanaysa qoladan fuqahada ah qaarkoodna taxadiidaad baad doontaa iyo igoo dhulka jimayna almasaafa masaafa waa socodka allatii masaafada yusanu lqasru gaabin salaad la ammaanay fiiha masaafada gudaheeda wuxuu shiikhu yihi lam yuxadid ma xadaynin oo ma magacaabin annabiyu suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya lilqasri gaabinta salaada la gaabinayo masaafatan dul uma xadidin nabiga uu yantahii dhammaado qasrigii ilayha masaafada filqasri gaabintii ay ku dhammaato marka ma xadidin muddo uu yihi nabiga intaa markaa socotaan gaabiya yantahi uu ku ekaado qofka muslima ilayhaa masaafada bilqasri gaabinta wa inamaa wax kale maahe jamhuuru saxaaba asxaabta intoodii badnayd iyo wataabiciin raggii asxaabta raacay iyo walaa ima imaamyaalkii fiqiga looga deganayay ayaa nadaru waxay indhaindheeyeen ila almasaafa masaafooyin bay indhaindheeyeen allatii masaafa xasara gaabiyey fiiha masaafada gudaheeda rasuulullah soo dhaweyne rasuulki sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo masaafooyinkii nabiga uu safri jiray ayay dib u fiiriyeen kolkay fiiriyeenna fawajaduu asxaab iyo taabiciin ayma waa ogaadeen ha masaafadii tuqaarib inay u dhowdahay arbacata burud afar minqadi afar geedi inay ku dhowdahay ayay arkeen hadday arkeenna fa jacaluu waxay ka yeeleen alarbacata budrin afartii geedi ayay ka yeeleen masaafadii kolka iyadii marka xisaabaha deer la tiriyo loo naqo wahiya afartii geedi hamaaniyatu wa arbacuuna miilan miilku waa carabi kolkaba wax kilomitr iyo nus ama kaba badanba halkii maylba idan maylkaas carabiga ayaa mayl la sheegi jiray markaas haddana maylkiiyo dan inta looga baxay ayaa la yska raacay gaalada kilomitr iyo waxay gaalada sheegtay baa waxaa lagu qaybsadaa waxaa laga yaabaa maylka wax yaqaanba inuu yahay maanta waayo hamaaniyatu wa arbacuuna maylan intaasoo minu xaddan adnaa waa soojinta u yar bimasaafati alqasri gaabin salaadeed masaafo lagu gaabiya tan ugu yar waa sideed iyo afartan miila ama afar minqaad afar geediya wixii ka badan baabu owlow faman saafaraha sideed iyo afartanka miil qofkii socoteeya socotanimadiisuna bikayri macsiyati illaahi eebacaasintii khayrkeed gudaheed ay tahay sunna lahu lqasru inuu salaada gaabiyaa loo sunneeya oo fa yusalli rubaaciya tii afar afarta ahay waatan rubaaciyadii aduura waalcasra waalcisha itnaatay laba ayuu tukanaya kormuu bilaabanayo kolkaas safarka dhaqaaqdiidoo ka baxdi beledkaad ku noolayd buu ku bilaabanaya afar ibtidaau lqasri gaabi salaad la gaabiya bilaabashadeedii waintihaauhu intihaau lqasri dhamaashadii gaabinta yabtadiu lmusaafiru kan socotada ah wuu bilaaba qasra salaatihi salaadiisa gaabinteeda min mugaadaratihi ka tegidiisii buu ka bilaabaya masaakina beladihi magaaladuu ku nool yahay aqaladeedii uu ka do kolkuu ka baxay oo ka kab go-ay ayuu bilaabaya wayasamir gaabintii buu wadaya yaqsur inuu salaada gaabinayo mahmaa taalad inkastoy dheeraato muddatu safarihi socotanimadiisa muddadeeda hadday dheeraato weligii waa gaabinaya sanayaal ha ka libto ilaa an yacuuda intuu uga soo noqdo ilaa beladihii magaaladuu ku safray ee markii hore uu ka safray ilaa uu uga soo noqdo gaabintuu wadaya hadday niyadiisu isbedesho ayaa gaara ilaa an yawiya inuu niyoodo maahaane iqaamat arbacati ayaam afar maalmood nagaadigood iyo fa agtar wax ka badan uusu beledina beled ku nagaado yanzilu bihi uu beledka dego fa inahu goorta niyadiisu bedelantay ee inuu beledkaa niyooda uu ku nagaada niyooday yatimu salaadii ragcadeedii waa dhammaystiraya walaa yakfur gaabin maayo id biniyati liqaama joogid la jooga niyooshadeeda sababteed uu yastariixu khaatiruhu qalbigiisii raaxaysanaya wayada baaluhu laabtiisiina waa degaysa walam tubqil cila ciladii maba harin allatii cilada shurica la jideeyey min ajliha cilada darteed alqasru gaabinta waa hiya cilada waxaa wey qalaqulmusaafir ka socotada ah walwalkiisa wey wainshikaalu baalihi qalbigiisa shuqloomidiisa uu ku shuqloon yahay bimahaami safarihi safarkiisa arrimaha uu uga dan leeyahay ee waaweyn waqad waxaa dhaba makada rasuulullah alla rasuulkii inuu nagaaday sala allahu naxariis calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye bitabug tabug buu ku nagaaday tishriina yowman labaatan maalmood oo yaksuru salaa uu salaada gaadinayay labaatanka maalmoodba waqiila waxaa la yihi liannahu maxaa jira su gaadinayay lam yanwil iqaama joogid buusan nabiga niyoon yaha tabuuka loo joogo markaas otuunku ah shan annaafilatu salaada sunnada safari safar gudihii lagu sunaysanayana idaa saafara almuslimu muslim hadduu safro lahu muslimka socoteeye wuxuu leeyahay an yatruka inuu iskaba daayo saa'ira nawaafil sunnaha salaada oo dhan min raatibatin iyo waktiga la xiriirtay iyo wakayriha sunnadii kale madaxa banaana maa cadaa rakiibati alfajri salaada subax labadeeda ragaad wuu wadaaya falwatir watarkiina waa wadaaya fa inahu ka socoteeyey laa yaxsun uma wanaagsana tarkuhumaa salaada subax labada racsunaha iyo watarka inuu ka tago faqad kaana bnu cumar cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ahaan jiray radia allaahu canhuma eeba cabdullaahi cumar baa ka raali noqde yaquulu mid yira low kuntu haddaan ahay musabixan mid sunaysanaya musabixin wuxuu ku waday mutanafiran mid sunna waxaa la yidhi maa sunnaha tukatid haddaan sunna tukanayo la atmamtu salaatii si faralka ahay waan dhammaystiri lahaa buu yidhi kamaa sida ana lilmusaafiri kan socotadaa wuxuu leeyahay an yatanafala inuu sunna fasho bilaa karaahiyatin isagoon karaaha qabin maashaa inta uu rabo min annawaafil sunnooyin ka mida faqad salla nabiyu nabigii baaba tukaday sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korki wasalama nabadgelyo allaha ku imayo aduxa salaadii barqinka thamaaniin rakaca sideed ragcadood ayuu tukaday wahuwa markuu tukanayay musaafiruun socotuu ahaa wa kaana waxaa kaloos nabiga ah yatanafal mid sunafasha calaa dahri daabatihi gaadiidku fuula dhabarkiisa korkiisa yuu ku sunaysan jiray wahuwa isagoo nabiga fii dariiqihi jidkiisii ku sugan min safarihi socotada xaggeeda wa dariiqaha lix waxaa wey cumuumu sunnati alqasri likulli musaafirin socotada qofka hadduu yahay safarkiisana u safar xalaala yahay taabintii waa caam oo qofna mid loo baneeyey qofna laga reebay ma cumuumu sunnati alqasri taabinta sunnadeeda guudnimadeeda likulli musaafiray camimayso laa farqa kala bixin male fii sunnati alkasri raabinta sunnadeeda gudaheeda bayna musaafirin kii ku safray iyo wa raakibin bayna musaafirin raakibin mid ama dayuurad ama markab ama baabuur ama gaadiid raacay wa musaafirin maashin iyo mid socotooo lugeynaya farqi male walaa bayna raakibi jamaal geel midka fuulay aw sayaara birtaan la fuula kii fuulay aw daa'ira hawada mid buubay ila almulax maraakiibta midka wada ma ahaan kaasaa ka duwan idaa kaana hadduu yahay laa yanzilu mulaaxi midaan ka degaynin wadoonni wadihi min safiinatii safiinadaba kama dego kolkii hurdadaa ugu yaal raashinkiibaa ugu yaal meeshuu degan yahay baashana waa ka shaqeeya uula dahri wakhtigiisoo dhan wa kaana lahu waxa uu ahaaday fi safiinatii doontaan uu wato aalun ilcaan iyo ilmu wata fa laa yusanu lahu lkasru kaabin looma ammaanin bal calayhi waxaa korkiisa an yutima salaatahu inuu dhammaystiro maxaa jira liannahu isagii ka mustawtinin wuxuu ka wadan yeeshay lisafiina dowladaaba u wadana guri kaleba male intaa waa qasrigi ba-al jamcu wey kulminta laba salaadood la kulmiyana haddaa laga hadlaya xukmuhu kulminta xukunkeedii aljamcu kulmin ruqsatun waa mid laysu baneeyey jaa-isatun waa banaan tahay waxaase ka duwan ila aljamca kulmin bayna uhri bayna aduhrayn casarkiiyo duhurkiibuu duhrayn ku magacaabay labadaa la kulmiyo yowma carafa carafa maalinteeda bilcarafa dhanka carafada la joogo wey dadkaan carafo joogin carafada maalintuu ha ahaatee la galani maayo ee carafo joogo wey walcishaacay maqribkiiyo cishii oo la kulmiyo laylata almusdalifa musdalifa habeenkeeda taa ruqsad ma aha kan weyn fa inahu jamcigii casar iyo duhur bal carafa lagu kulmiyey maqribiyo ishe musdalifa lagu kulmiyey laa takhyiira darqaadasho fii ficlihima faridooda kuma sugna daliilkeedii limaa baa-u daliila saxa asaxay canhu nabiga xaggiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyey annahu nabiga salla duhra inuu tukaday waalcasrana inuu tukaday bicarafata uu ku tukaday biaadaani waaxidin hal aadaaniyo waiqaamatayn laba iqaamuu ku tukaday falamaa goortii ata almusdelifa uu musdelifa yimid sallaa bihaa musdelifa wuxuu ku tukaday almaqriba waalcisha maqribkii cishihii biaadaani waaxidin hal aadaan baa la hormariyey waiqaamatayni labay gaamana gadaal ayaa laga keenay laba sifatuhu sida wax loo jamciya waa sida aljaamicu kulminti huwa an yusaliya almusaafiru ruuxa socotada inuu tukado azuhra waalcasra jamca taqdiimi horumarin kulminteed oo fa yusaliihima casar iyo duhur wuxuu tukanaya fii awali wakti duhri duhurka waktigiisa awalkiisii yuu labadiiba tukaday jamcu taqdiim baa la yihaa cinda mataakhir ama gadaal buu u dhigay oo fa yusaliihina casariya duur wuxuu tukaday fii awali waqti alcasri casarka waqtigiisa awalkiisa gudaheed ayuu tukaday aw yajmac wuxuu kulmiyey almaqriba walcisha jamca taqdiim aw taakhiirahuma jamca taqdiimin aw taakhiirin oo fa yusaliihima maqribkii cishaa labadaa midkood waktigii gudihii ayuu ku tukaday wadaalika arinkaa limaada u daliila warada soo arooray ana nabiya suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga kor wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo akhara sala salaadiibuu dib u dhigay litabuu tabuuka isagoo ku sugan yowman maalin uma kharaja wuu soo baxay fasala alcasra fasala aduhra waalcasra ayuu jamcay iyadoo kulanka wada tukaday uma gada ayuu kharaja mar damba soo baxay wasala almaqriba waalcisha ayuu jamcan iyagoo kulansan wada tukaday wahuwa naasil markaa wuxuu degnaa bitabuuka ayuu degnaa oo kaasiyan dilaan buu ahaa sala allahu calayhi wasalam kamaa ana liahli lbalad socotadii garanay inaan socoto ahayn oo beledkiisooda ayaa salaaddii kulmin kara ma gaabin karaan laakiin cusub iyo duhur oo labaduba kaamil yihiin midba afartii sii raacdood loo dhameeyey ayay kulmin karaan maqrib iyo cishe saddexdii maqrib loo dhameeyey cishe afartiisii loo dhameeyeyna waa kulmin karaan liasbaabinkaasiila waxyaala badan mararki doonta kamaa sidii ana liahli lbaled beledka kuwii degnaa ay u lahaayeen an yajmacuu inay kulmiyaan bayna almaqribi waalcisha cishe iyo maqrib axdood fi lmasjid masjid gudihii laylata almatar roobka habeenkiisa kay walbardi shadiid qabow daran haddii jiraan laba awir riixi hadday dabayl badani jirto idaa kaana hadduu yahay yashuqu miduu dhibaya calayhim jamaacada korkooda alrujuucu soo gadoomi ilaa salaatilcishaa loo soo gadoomo filmasjidi la yimaad ayaa dhibaysa idqa jamaaca kulli rasuulullah ee dhoweynay rasuulka sala allahu calayhi wasalama leyla almaqrib waalcishaa ayuu kulmiyey bileylatin habeen gudaheed matiiratin roob le sidoo kale qofka hadduu jiran yahayna waa kulmin karaya isagoon socotana kamaa ana lilmariidi kii xanuunsanayey siduu u lahaa an yajmaca inuu kulmiyo bayna duhray casariya duhur waalcishaa ay maqribiya cisha idaa kaana hadduu yahay yasuqu inuu dhibaayo calayhi mariidka korkiisa adaau kulli salaa salaadii arka kulligeed gudashadeed min waktiha waktigeeda gudihiisa lagu guto hadduu dhibaayo waa kulminaya id cilatu ljamci kulmi salaado laysu geeya cilada keentahay iyo almashaqa dhibaatada jirta wey kolka xanuun bay noqon kartaa roob bay noqon kartaa qabuubay noqon kartaa kulay bay noqon kartaa cabsi bay noqon kartaa dhoobay noqon kartaa mugdi bay noqon karta sabayn bay noqon karta waxaad ogaatay bicilati ljamci kulmi salaad la kulmiya cilada keentahay hiya almashaqatu dhib wey famataa goorti xasalat lmashaqa ay dhibaato timaado jaaza aljamcu laba waqti in la kulmiyo ayaa banaan waqad tacrudu alxaaja dhibaata inay bandhigtaa laga la arka ashadiidatu daran lilmuslimi qofka muslimka filxadari looga gurigiisay socoto ahayn inay dhibaato adag ku timaadaan laga yaaba waxaa kamida kalkhawfi bakdin calaa nafsin naftiisu u baqayayo aqalka hadduu ka baxo xabad baa la raacinaya hawamase irbin erdiguu cabsoonayayo hadduu ka baxo aqalkoo salaada aado caruurta iyo haweenka iyo gabdhaha ayaa loo soo dhaafaya aw maalin ama dukaanka ayaa loo soo dhaafaya fa yubaaxu lahu waxaa loo ammaanay aljamcu kulmi faqad saxa waxaa asaxay ana anabiya subanaa sala allahu calayhi wasalama jamaca inuu kulmiyey fi lxadar isagoo jooga maratan kol bikayri matar roob la-aan qaala ibnu cabaas cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yihi radiya allaahu eebaweynaha raalli noqdo can xaggi ana anabiya sala allahu calayhi wasalama saalla waa tukaday bilmadiina madiino sabcan toddoba salaadooduu wa hamaaniyan sideed salaadood ayuu wuxuu ku tukanayay aduhra waalcasra duhurkii iyo casarkii waalmaqriba waalcisha ayuu tukanayay waa kan sida loo tukadaana wa suuratuhu sida loo tukadaa waxaa weeye an yuaakhira duhra duhurkiibuu dib u dhigaya wayuqadima alcasra casarkii buu soo hordhigaya liawali waktiha wakti alcasri buu usoo hordhigaya wayuakhir almaqrib maqribkiibuu dib u dhigaya wayuqadimu alcisha cishihina waa soo hordhigaya liawali waktiha cishaha waktigeeda awalkiisa ayuu keenaya wadaalika kaasna liishtiraaki salaatayn labadii salaadood ayaa waxay wadaagaan biwakti waaidin hal wakti oo keliyeeta yiin salaatulmariid kan xanuunsanayo salaadiisii wey idaa kaana almariidu kan xanuunsanaya hadduu noqdo laa yaqdir midanaan awoodin cala alqiyaami ficil hadduusan awoodin mustanidan isagoo tiirsana ilaa shayin wax u tiirsan sallaa waa tukada qaacidan isagoo fadhiya waidaa cajaza hadduu cajizo cani ilqucuudi fadhigii sallaa waa tukada kii xanuunsanayey calaa janbihi dhinaciisa korkiisuu ku tukada isagoo ujiifa ee wain cajaza hadduu ajiyo kii mariinka ah sallaa waa tukada mustalqiyan isagoo qadqadaad u jiifa calaa qafaahu luquntiisii korkeeda maadan taagay rijlayhi labadiisa lugood ila alqibla qibladii uu taagay wayajcal wuxuuna yeelaa sujuudahu wajilulliga meeshiisii akfad mid ka hoosayn badan min rukuucihi rukuuciisii wain cajaza hadduu ka daalo can irukuuci rukuucidiyo wasujuudi sujuud labadaba aw maa waa ishaaro bima an ishaaro walaa yatruku salaa laakiin salaad qof xanuunsan kama tago bixaalin sinaw kama tago daliilkeedii waa kana biqowli cimraan cimraan baa u daliil hadalkii ibni xuseyn radia allaahu canhu ee baraalliha ka noqda cimraan baa yihi kaanat bi bawaasi birada xun baa igu dhacday fasahaltu nabiya subanahan weydiiyey sala allahu calayhi wasalama can isalaa salaadii xaggeedii baan weydiiyey nabigoo ii jawaaba ayaa iyiri salli qaa'iman adoo taagan tuko fain lam tastadic haddaad taagii awoodi weydo faqaacidan adoo fadhiga tuko fain lam tastadic haddaad fadhigii awoodi weydo fasalli calaa janbik dhinacaaga ku tuko fain lam tastadic dhinaciina haddaad awoodi weydo famustalqiyan adigoo luqun luqun u tiirsan sidaa ku tuko kolkaasuu daliilkiina u dul saaray walaa yukalifu allaahu eebbaweyne ma mashaqeeyo nafsa naf ilaa wuscaa waxay karta waxaan ahayn kuma mashaqeeyow wallaahu aclam